abi daawuuda abubakr bn abi dawud wuxuu ku wariyey biisnaadihi saxiix sanadkiisa saxda ah أن طلحة بن مصرف وحبيب بن أبي ثابت ومسيب بن رافع التابعيين الكوفيين رضي الله عنهم صدح دان أو صدح دو التابعيين أها رير كوفة أجمع رضي الله عنهم أجمعين الله كرهالي نقضي كانوا يصبحون وحي أهايان رقاسي كوا وابريستا في اليوم الذي يختمون فيه القرآن مالتا القرآن كختميان صياما إيقو الصوما وصدح التابعي طلحة بن مصرف هروي النص صومري بقول لم يتبنكي ama maarata sanadihii kuxigay baa geeridiisu ahayd xabiib bn abi haabit eh, aabihiina qays ibni diinaar baa laha abu haabitka alasadi mawlaahum isaguna waa reer kuufa sheekhu waa inoo sheegayo waa eh, fuqahadii reer kuufa bal eh, waxaaba la yidhaahdaa saddex ninoo ugu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 khatimaynaae kaalay ducadu markaanu marka waxa weeyaan marka qur-aanka la khatimo waa mustajaabe marka cabdة bn abi lubaaba abulqaasim isagaa malaha markii hore xakam baan ku sheegay xakam waa abu moxamed alkuufi alkindi kan cabdة بن lubaabana waa abulqaasim alasadi mowlaahu wa fii bacdi riwaayaati صaxiixa riwaayaadka صaxiixa qaarkood waxaa ku qoran annahu kaana yuqaalu waxaa la odhan jiray ina araxmata tanzilu cinda khaatimati اlqur'aan naxariis baa soo degta marka qur'aanka la khatimayo warawaa biisnaadihi صaxiix can mujaahidin sidoo kale mujaahid ibni jabr almaki raximah اllahu tacala waxa uu bakar kaga wariyey sanad صaxiixa annahu qaala inuu yidhi kaanuu yajtamicuuna way kulmi jireen cinda khatmi اqur'aan marka qur-aanka la khatimaya waa ay dee waa raggii ka cilmiga ka qaatay saxaabo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 ah in la dafiraa inay gaalnimo tahay waqad itafaqa way isku raaceen fuqahaau bakhdaada magaaladan bakhdaad ah fuqahadeedu calaa istitaabati ibni shanabuud sheekhii qaariga ahaa almuqri imaamkii muqri ah qur-aanka dadka akhrin jiray axad a'immati almuqri'iin a'immadii dadka qur-aanka beri jirtay mid ka mida weeyaane almutasadiriina biha ee weliba ku horeeyey ee sadaarada ay maaragtay waxa weeyaan kulahaay xagga hore maaragtay kaga jiray maca bni mujaahidin ee maaragtay la darajada ahaa abubakr bni mujaahid iyo halkaas gaadhsiisnaa imaamkaasi in toobadkeen la yidhaabay isku raaceen fuqahadii baqhdaad ibni shanabuud inay yidhaahdaan toobadkeen bay isku raaceen maxaa laga muxuu ka toobad keenayey liqiraa'atihi qur-aankiibu wuxuu ku akhriyey wa iqraa'ihii dadkana uu u baray bishawaada min alxuruufi qiraa'aad shaad ah xuruuf ama kelmado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 waa la edbin qaala wuxuu yidhi markaa ibn abi zayd wa amaa man lacana almusxafa qofka musxafka nacdala-a ma caaya fa inahu yuqtalu dakaasi waa gaaloobe kaa isaga waa la dilayaa buu yidhi hada aakhiru kalaami qaadi ciyaad raximah llahu tacaala imaamkii markaa qaadi ciyaad hadalkiisa aakhirkiisii halkaas weeyaan buu yidhi hada sala اllah waslm ala nabiyina mxamed allah aclam